subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib oh, waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah israa'iiliyiinta ayaa weli waxa ay duqaymo kala joogsi aan lahayn waxaay ka geysanaysaa magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta waxaana la sheegayaa in xalay halkaasi magaalada khaza ay ka dhaceen duqayn culus oo ay geysatay israa'iil islamarkaana sababtay dhimasho aad u tiro badan iyo dhaawac sidoo kale wararkii ugu dambeeyey xaaladda khaza ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta ku wajahan magaalada diinsoor ee gobolka baay halkaasi oo maalmihii u dambeeyey ay ka dhaceen shaqaaqo la xiriiro aanooyin qabiil iyadoona magaaladaasi lagu dilay guddoomiye ku-xigeenka degmada diinsoor ee gobolka kaasi oo loo diliyay aanooyin qabiil sababta madaxweyne halkaasi u tagay ayaa lagu sheegay sidii xal waara loogu gaari lahaa shaqaaqada ka taagan magaaladaasi oo saameyn ku yeelatay isku socodka dadka iyo iyo gaadiidka intaba xubintii kalmaan ayaa qayb ka barnaamijka qodobadaas iyo wixii nagu soo kordho waa mar kaliyo barnaamijka falqaynta wararka jirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiye rag baa biirinaayo baarka uu fiiraaye barqa lagu magaarin israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego dhirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiye rag baa biirinayo barka uu fiiraaye barqa lagu magaari badda kumaa ciyaareen barbaaradaamalaayeen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jirin baydaw garaacayn badda kumaa ciyaareen barbaaradaamalaayeen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jirin baydow garaacay waa bahal guumaystuhu kala baahsanaantiyo bayladaada jeceelow markuu baadka kula helo ka boga qaniyada urka ku dhexgelaye waa bahal guumaystuhu kala baahsanaantiyo bayladaada jecelo markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada burka ku dhex bushimaha dushoodiyo been weye nabaduye

abikaay isbuurow isasow bahaystow ninka baalu lehdana basar waxuugu sheego ku ballamaadaga afrikay isbuurow isasoo bahaysto ninka baalu leexdana basar waxuugu sheego ku ballamaadaga israa'iil maa boobe carabu maa barihire nabad kuma bariisteen baydkii ilaahiyo farxaddii rasuulkii waxaan loo bannayniyo bakti kuma dhex karin israa'iil maa boobeyn carabu maa bariiren nabad kuma bariisteen baydkii ilaahiyo farxaddii rasuulkii waxaan loo bannayniyo bakti kuma dhex karin haddaan muruuqa buuxiyo isticmaarku baal jiriinon fayda u garaacay kaara kuma burburiyeen bili kuma ciyaareen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaarku baal jiriinon fayda u garaacay heestaasi waxay daafur fur wahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo subax walba ad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta waxaa bilihii lasoo dhaafay bay ka socday duqeymo aada u xoogan oo ay geysanayaan israa'iiliyiinta xilli xamaas ay weerar culus ku qaaday magaalooyinka ay markaasi maamulaan ama xoogga ay ku haystaan israa'iiliyiinta iyadoona dagaalo culus oo halkaasi ka dhacay ay sababeen dhimasho aada u tiro badan dhaawacana intaasi oo tirbeel uu noqday labada dhinac xalay israailiyiinta waxay duqeyn culus ka geysatay magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta ama caasimadda falastiiniyiinta iyadoona la sheegay in khasaare xoogan uu ka dhashay duqeyntii xalay israa'iil ay ka geysatay magaalada khaza warar kala duwan ayaa kasoo baxaya duqeyntaasi iyadoona mas-uuliyiinta ee madaxda islaamka ay markaasi aada u cambaarayeen wariyaheena bootaan cabdulaahi bootaan xidig ayaa stuudiyaha igula sugan oo si dhow ula socday dagaalada ka dhacaya ama duqeymaha ka socda dhulka falastiiniyiinta cabdullaahi soo dhowow bal ka waran duqeyntii xalay ka dhacday magaalada khaza iyo khasaaraha guud ay geysatay waa mahadsantahay farxaanow eh, gaza weli waxaa ka socda duqeymihii ay ka geysanaysay israael eh, guud ahaan xalay jawiga falastiin gaar ahaan gaza ayaa isbedelay hal mar markii ay jawigu uu laga maqlay hal mar guud ahaan qaraxyo aada u xoogan iyo sidoo kale duqeymo dhanka cirka ah eh, dhammaan warbaahinta halkaas ku sugneed ayaa tabinaysay si toos ah weerarada halkaas uga dhacayay iyada oo qaraxyadu ay sababeen inuu dab ka kacay guryaha halkaas ku yaalay iyadoo sidoo kalena islamarkaa burbur u geystay burburka ayaa isna dhibaato kale horle waxaa u geystay dad rayid ah oo ku hoos noolaa dhismayaasha qaar halkaasi ay duqeymuhu ay ku garaaceen israael israa-el maalmihii ugu dambeeyeyba waxay xoojinaysay duqeymaha ay ku hayso marinka gaza ee la godoomiyey sidoo kalena dhibaatada ugu badneed ee xalay dhacday waxay ahayd in duqeymaha intii ay socdeen adeegii internetka la waayay watanow duqeynta falastiin ee ka socotaa ama ee dhulka falastiiniyiinta ka socota socotaa waa mid joogta ay noqotay maxaa kasoo baxay madaxda wadamada islaamka iyadoo la ogyahay in ay hadalada kulul ay jeedinayaan maxaa ficil ah oo arrintaani kasoo korortay maadaama duqeynta lagu haya dadka muslimiinta ay sii xoogeysatay magaaladii khazana burbur aada u xoogan loo geystay waa mahadsantahay farxaanow wadamada islaamka inta badan inay saxaafada u marsiiyaan dhalaceyn ku aadan israel waxa ay ka geysanaysa qase wax ka badan ilaa haatan ma jiraan oo tallaaba ay qaaday marka laga soo tago inay cambaareynayaan kuna tilmaamayaan in ay weerar qaawan ama gardarro ee yuhuudda ku hayso falastiin oo ay ka wado deegaamiin aan sharci ahayn wadamada islaamka waxaa ka socda meelaha qaar dibadbaxyo lagu taageerayo gardarada ama gabadfallada ay isra-el u geysanayso falastiiniyiinta intaas waxaa sii dheer in weeraradu dhibaatooyinka ay geysteen ay ka dhasheen dhibaatooyin caafimaad darro iyadoo ururka bisha ay sheegeen in ay e, dhibaato la kulmayaan maadaama isgaarsiintii ay waayeen isla markaana isbitaalada iyo sidoo kale xiriiradii ay la sameynayeen shaqaalaha caafimaadka iyana aanan la heli karinin afayeenka e, militariga israel oo hadlay farxaanu isna waxa uu sheegay in ay sii kordhinayaan duqeymaha cirka ah oo ay ku hayaan falastiin isagoo oo welina eh, ku baaqaya in dadka reer falastiin ay u guuraan bariga maadaama ay wadaan eh, abaabulka ka ah in ay dhowaan bilaabaan weerar dhanka dhulka ah oo ciidamadoodaba maalmihii lasoo dhaafay ay diyaarinayeen waxaa xusid mudan farxaanow in yuhuudda ama israa'iiliyiinta maalmihii u dambeeyey xitaa dad shacab ah oo aan ciidamadooda ka tirsanayn inay u diiwaangelinayeen ciidamo cusub inay noqdaan si ay ugu xoojiyaan weerarada ay ku hayaan cariga la haysto ee falastiin saacadihii lasoo dhaafay marka duqeymaha cirka ayay iskusii shareerayeen iyadoo madaafiicdu ay sii xoogeysanaysay waxayna ahdaa leeyahay mid kamida ah maalmihii ugu darnayd ee soo mara khaza duqeymaha cirkaah iyo madaafiicda sii kordhaya ayaa dhibaato hor alla ah ku sababaya shacabka muslimiinta ah ee halkaas degan iyagoo dhaawac iyo dhimashadu ay tirabeel noqonayaan shirkadaha isgaarsiinta iyana warar kala duwan oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in isgaarsiinta ay gacantooda kasii baxayso taleefanada gacanta iyo internetka ee la heli karana ay gabaabsi sii yihiin qoraalada kasoo baxay shirkadaha internet-ka ee dalkaas ayaa lagu sheegay in ay sheegeen inaysan haysanin wax internet ah sidaasna ay caqabad weyn kula kulmi karaan dadka deegaanka ayaa hal mar kadib qaraxii weynaa iyo maduqeymihii halkaas ka socday waxa ay la kulmeen argagax aada u fara badan oo eh, nafsiyan iyo jir ahaanba saameeyey maadaama maalmihii u dambeeyay la arkayay in burbur horay ay u geysatay yuhuudda eh, dhismayaasha laga soo saarayay dad rayad ah farxaanow tan iyo markii ay falastiin toddobadii oktoobar ay dagaalka ku qaaday hmm. eh, israael halkaas oo la sheegay in ay ku dhinteen kun iyo afar boqol qof oo yuhuud ah eh, israael waxa ay go-doomisay marinka gaza waxayna labalaabtay madaaficda ama weerarka ay ku haysa dhulkaas ururka xamaas oo dagaalka kula jira israailiyiinta maxay iyagana war ka soo saareen maadaama duqeynta ay socoto iyagana weli dhulkii oo dagaalna halkaasi ay kula jiraan iyaga maxaa madaxdooda war ka soo saareen iyadoo la ogyahay in sidoo kale duqeymaha ay ku dhinteen saraakiil sarsaro oo xamaas ka tirsan xamaas marnabo horta dagaal ay ku jirtaa mar walba waxay sameynaysaa inay isdifaacdo wax cabasho ah oo inay israa'iil ah cabasho ka tahay marna maysa soo bandhiginin waxaay mar walba sheegaysaa in ay isdifaacayaan gardarro iyo weeraro qaawan lagula kacayo ayna diyaar u yihiin in ay ay maaragtay eh, isdifaacaan islamarkaana dadkooda iyo dadkoodaba ay yuhuudda eh, ka ilaaliyaan dadka gazo ku nool waxaa la leeyahay keliya eh, farxano uma dhimanayaan qaraxyada iyo weerarada afhayeen u hadlay ama guddoomiye u hadlay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiin ayaa sheegay in ay dilaaceen cudurro halkaas ka dilaaci karaan iyadoo bulaacadaha waddankaasi jidadka lagu arkay taasina ay sababi karto caafimaad darro xamaas weli waxa ay wadaa isdifaacideeda iyo sidoo kale duulaankeeda ka dhan ah israael iyadoo guutooyin fara badan oo alqasam ay kamid tahay ay dagaalka qeyb ka yihiin wadamada islaamku weli waxa ay wadaan eh, dagaalka saxaafada iyagoo marba mar dambeysa ku hanjabaya haddii arinta aan la faragelinin in eh, arintu ay sidan kasii adkaan karto sidoo kale eh, golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ku baaqay in xabad joojin la sameeyo si gargaarka baniaadantinimo halkaas loo geeyo haddii ay dhaqan gasho xabad joojintan waxay fududaa doontaa ayaa laleeyahay dadka reer falastiin inay helaan garaar gargaar baniaadamtinimo kaasina wuxuu ahaa waryaheena cabdulaahi botaan xidig oo markaasi ila eegayay duqeymihii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta iyadoona duqeymahaasi la sheegay in ay geysteen khasaare aada u xoogan weli waxaa socda ee bariga dhexe ka socda dagaal u dhexeeya israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta iyadoona dhinacyadaasi ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka gule waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka magaalada diinsoor ee xarun eh, magaalada diinsoor ee gobolka baay maanta waxaa la filayaa in uu tago madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed gareen magaaladaasi waxaa ka taagan xiisad u dhexeysa dadka deegaanka iyadoona maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dilil salka ku haya aanooyin qabiil halkaasina lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii degmada diinsoor ee gobolka bay xalka ayaa la sheegayaa in markaasi madaxweynaha uu tagi doono sidii xal waare looga heli lahaa colaadda kusoo laabtay magaalada diinsoor ee dadka deegaanka u dhexaysa markaana saameyn ku yeelatay dadka iyo sidoo kale isku socodka magaalada iyadoona magaaladaasi maalmihii lasoo dhaafay aa la sheegay in ay isku hor fadhiyaan laba maleeshiya beeleed oo markaasi la sheegay in ay isku hayaan dilil ka dhacay magaaladaasi iyo aanooyin qabiil oo kusoo laabtay waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in colaadaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa la sheegay in kulmo ay la qaadan doonaan dadka deegaanka iyo odayaasha iyo waxgaradka si xal waara looga gaaro colaadda halkaasi ka taagan gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan soo soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan Eh. aleendegelisii gobo eh. adle gooris ii mari intaad uga tagtay war waxaan maqli jiray eh. calool baahanay cawradaada dado emadoor adiin waliba ku tabtay calool baahane unta waad rabtaa eesh laguma helo awima dad kale warmadow adiguna waxaa ka tagtay ciidiyobiyaad cirib taagante cudud beeratiyo caqli ma uu qabtaa warde waxaa ka wada tagteen ceelkumad ruuxaa kaloo la yidhi caloosha haddaan la barin cad iyo waxaan dheef ahayn caqligu ma shaqayn karo sidii cadiday indhaha cunnadu ugu muuqataa aryaadhaha wadaadka hilibka inya hortii la dhammaysta layidhi shiiqow calool kaliya haa taalla muggii hore wuxuu yidhi culummada in calool la siiya ma banaana inta wax la soo raaraadiya mugi la soo waayee lagu soo naqdee layidhi shiiqow wax kale ma yaaliinna wuxuu yidhi cad iyo caddiin haddii la waayo culummadu inay caloosha cunto waa iska sunno heetaas la joojiyaa inaan la jiifiyaa banaanley ma ahahe war kalamaanay war ma haysiina waxaa magaalada dhuusamareeb lagu soo dhoweeyey gudoomiyihii ahlusunna macalmahmuud shii xasan haye ziyaaradii sheekha hadhowaatay war mahuursha uga sii gudbi rabaa mase meeshuu rabaa inuu ka bilaabo war gacanyarihiisii sheekh shaakir ma ka soo horreeyey ama waa la yimid war ashcaari marka horeba lama duulinaa la yidhi yaa salmaan miyuu kari waayey war hanta macallinkaa ku tarax teginnie odagu hawshii hore uma imaanaa la yidhi tacsiyaana gashay oo marwadiisoo xijaabataa maydkeeda jarma laga keenay baa la yidhi marka aaskaas buu u yimid hawshaad u malayseennu meesha ma taallo warshiiku hadda ka hor siyaaro u yimid tii ka dhacdana waa la ogaaye eh. hadda tacsi keliya inay tahay arrintu ma lahubaa war maynliyaabasan ooysan haw amurgunsan haw wiilisha waa jarjartay aryaadhaha reer mudugu waxay yidhaaheen eh. rag waa meherediiqabe abdulow reer mudug wali kala eraayaanna eh. dagaal gundahaadaw ka dhashaa waarmadayow reer jabuutina waxay yidhaahdaan wadaadkeenii waa kaa ammaanay warmahaysaane eh. kabtan jenaraal sheegow axma ah, cali wal hadhiyey waar ma gooja cadduu tegey banaanbaxayaan la joojin miyuu yidhi waan soo baxaynaa eh. waan soo baxaynaa bulshooy waan soo baxaynaa yeerena war dad falanaatiin warna ma sugtiine eh. jenaraal sheegow ilaaladiisi maxkamadda ciidamadaa la hor keenay aadalla aadalankii maxkamad ilaaladiisa dhahgali megal oo dheh war waxba laydiima sheegi kara warka waa naga qasteene dacwada janabku waa bilaabataa la yidhi aryadhaha war reema haysiina madaxweyne xasan shiikh asagoo saad ogeedeen mihwugu bahay aan iska xiirin ow midowga yurub dhex fadhiistay war cabdulow miyay ka baqeen war madaxweynuhu dagaalka shabaab xataa midowga yurub ma geey war colkaaga waa loo celanaasadaa miyaadna maqlina warxuna qabataynta hubka ma qaadeen wardaynta unha naga cafiyan hub annagaa soo gadanayne aryaadhaha dad falanaa tihiin madaxweynuhu meel bruksales la leeyahow jooga bruksales kulahaa yaa ma buurta qooblaawa oo waddammadaasna buruglikyaale buurto burtaalo ahaa ballankeen ahaaye baan maqli jiray aryadhaha anigu wax dambi idiin sheegi maaye eh. yurub oo buurta kula shiraa layidhi ingiriisowna ka sii aadi doona dee haye somalilan hal ixtiraafo ma yidhi aryaa waaqlo waa ma aad ka dhihi jirteen eh. waar balbiyacab war kalmaanay warmaysin xildhibaan cabdiraxmaan cabshukuur wuxuu yidhi madawiinaaga lama sana jaarsadyaaliah waar miyaa la weeraray war waaqlow toddobiyo tobankii sebtembar lama gaarin war kalmaanay waad falantihiin warkaa naga dhex geline eh. guddoomiyaha baarlamaanka sheegaada madoobe ayuu cabdiraxmaan ku eedeeyey gabar golaha shacabka ka tirsan oo u tartamaysay baarlamaanka adduunka gudoonka inuu ka reebay oo waraaq u diray gudoonka baarlamaanka adduunka lamadaarashoodaan diidanairay warwarka waad iga dhex gasheene labada gole ee baarlamaanka ayaa ansixiyey in gabadhaasi ay tartanto haddana gudoomiyaha golaha shacabka ayaa keligiis go'aan gaaraya la yidhi cabdiraxmaan wuxuu leeyahay gudoomiyaha inuu keligiis go'aan gaara xaq uma lahayn war soomaali qabyaaladay ku baaday ma booskii gabadha qof kale lagu bedel rabaa war madaha gabadhu waa reer somalilan waryaad maygoo ka jira diib aashila ka bedela iishow war waad falantiin arrintan soomaali way ka weyn tahay musuqii soomaalida wax laysku isku dabamari jira kama socdee eh. gabadhaani waxay u tartamaysaa guddoonka baarlamaanka adduunka ee haweenka waxaana kula tartamaya malaawi senegaal iyo tanzaniya maytin baan rabnaa bikaawis bikaawis ya meeliku gurta fadaase waaninantuma buntland bay ka soo jeedaa waaqlow tira badiniidiyaada warkalamaanay warmaysiina xildhibaan cabdiraxmaan odowaa eh. wuxuu aad uga hadlay arrinta qasa wuxuuna aad u canaantay dadka soomaalida ahoo le annagaa teen ninna haysataaye maxaa qase naga quseeya dee isaguna ama cadaadahi qasa kala garan waaye oo kaali madawiinaga ama kursiyay kulabalami warmalaha kuwuu sheegayaati tihiine wuxuu yidhi islaamku waa hal jir haddii nabar ku dhacana waa wada damqanayaa marka awood kale haddaanaan u haydnin reer falastiin waa inaan u ducayno oo hiil iyo walaalnimo u muujinno masaajida halka ganuudaya ka daray waar walla weyne kuwa idinkani xasuuqayo ma masaajidada uga qulubtaan warwaaqlow falastiin warkama hayside weriye aljasiira uga soo warrami jiray magaalada khaza isagoo xaaladda magaalada ka warramaya ayaa gurigiisii madfax lagu dhiftay hadda warbixintii uu tabinayaayo wuxuu ku soo khatimay qoyskiisii oo la laayey taasina waxay muujinaysaa magaalada dhaqasa cid ku badbaaday cid la dhaafay inaysan jirin qoys kastana dhibaatadu ay gaartay marka reer falastiin cadowka xoog badan oo isbahaystay oo ka gardarana baabi'inayee ilaahay ha u gargaaro kuwa innagana qaraxyada iyo balaayada nala daba joogana ilaahay dhinaca naga marsiiyo wasiirkii khamiista golaha wasiirada waxaa ka soo baxay alii in wasiiradu mushaarkooda bishaan dagaalka taakulayn ugu bixinayaan war axmedow warkaana iskubi shaqaalaha dowladda khamiis mushaarkooda waa qaateen war hadday rabaan tandambay bixinayaan maxaa adiga afaalahaas ku geliyey warkaash inay wataanu soo ma karto war yeelo dadka jiilaalahaaya okiyaala cagaaran inon nisgiliyo usuba waarmadoyow bay dhaween bad kalumaystay leedahay wargolaha wasiirada xeer tubaakada lagu mamnuucayaa loo gudbiyaa layidhi waa awlma xeer tubaaka ogolaadaa jiri olkii tubaakalaangaan jabiya dheegi jari war hadda magaalada xaredheere waxaa ka dhacay nin oday inta shabaab soo qabteenay maxkamaddooda geeyeen waxayna ku eedeeyeen inuu shaaribaad daystay kadibna ninka odag wuxuu yidhi maandhaysku dhibaatada dalka ka jirta hadday shaaribadeedu u weynaadaan waa ogolahay oo waa xiirayaa laakiin masiibo shaaribadeeda ka weyn iyadoo ay jirto ay mashquulinina oo dhiiggii muslimiinta bannaystay bay shaarabkiisa dembi ka dhigeen war ma waadan maqal khawaarijoo iyagoo dembi yar suulinaya eh. ayay mid ka weyn ku galaan aryaadhaha samigay cabdullaba wuxuu yidhi eh. how qunyaar soocood yaa qaa'imin eh. ilaa kaala qarsha qurxoon qunyar soocood yaa qaa'imin ilaa kaala qarsha qurxoon fariimahaasi ee xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo